waxay indhuhu la ilmeeyaan walaalehena xirxiran waxay indhuhu la ilmeeyaan walaalehena xirxiran garbash bay la dhaceen fantay ku xiran jirkood karbaash bay dhaceen korontay ku xiran jirkood dhagar qaabaha dhagraya dhalinyarada jihada dhagar qaabaha dhagraya dhalinyarada jihada jaajuus weeye ogaada jiilkii islaamka guba jaajuus weeye jiilkii islaamka guba seeftii sarqaabi cusleed surka la idinka gura seeftii sarqaabi cusleed surka la idinka gura mudankiina weyan gaalo muslimiintii baad xirxirteen mudankiina weyan gaalo muslimiintii baad xirxirteen walalaaya ku sugnaada wadada xaqa aad haysaan walaalayaal ku sugnaada wadada xaqa aad haysaan sabra adkaysi yeesha imtixaane sabra adkaysi yeeshaa silaaca waa imtixaane weligiin baana xiraa waan wadeynaa jihadka weligiin baana xiraa waan jihadka waa dhaar ilaah aan macnow la dila wadadaan waa dhaar ilaah aan marnay waanawladila wadadaan